kuwa kale ayay ka qoranaya welilmasiidi fiihi sabcatu axwaalin waxa weeyaan masiidu fiihiga toddoba xaaluu leeyahay ficilka wax lagu siyaadiyey toddoba xaaluu leeyahay welilmasiidi fiihi sabcatu axwaalin alxaalaة اlأuulى marka tamyiisu shaadi can اlqiyaas xaaladda ugu horaydaa waa shaad iyo qiyaas in la kala saaro alxaalatu اluulaa maxay tahay tamyiisu shaadi can ilqiyaas waa ka gudbaynaa ahaaniya xaaladda labayd waa soo gaagaabayna kelimaadka si aan wakhti gaaban ugu qoranno alxaalatu aaniya meeshaan ka dhelaan ahaaniya haddaan ku idhi waa xaaladdii labaad ahaaniya cadadulmasiidi wa aqsaamuhu hal midaan ka dhigayna cadadulmasiidi wa aqsaamuhu yarkaas qur-aanka hoos u akrisa ahlusharaf alxaalatu haaniya ahaaniya waa cadad lmasiidi wa aqsaamuhu masiidka cadadkiisa masiidka cadadkiisa iyo aqsaamta uu u qaybsamayo hal midaan ka wada dhigna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 tidhahdaa taaratan yusaadu fiihi xarfun waa isla halkii laakiin culammadu waxay dhihi jireen yusaadu fiihi uluuhu ulukiisaa lagu siyaadiyaa marka ulukiis lagu siyaadiyo saddex xarafuu ahaa hal xarafaa lagu daray meequu noqonaa rubaaci afar xarafuu noqonaa markaas wuxuu leeyahay saddex wasin oo qiyaas ah iyo siddeed iyo toban shaada waxaad leedahay saddexda wasin oo qiyaaska ah waa afcala faacala facala waa saddexdaas siddeed iyo tobanka shaadkaana waxaa leedahay cadyada halbasa sanbasa salqa qalnasa jowraba harwala zahzaqa halqama rahmasa qadrana tarmasa kaltama jalmada qalmasa baytara sanbala zamlaqa waa sideed iyo tobankaas marka hulaaثi ulukiis lagu siyaadiyey wuxuu leeyahay saddex wasin oo qiyaasa iyo sideed iyo toban ah wa taaratan yuzaadu fiihi uluaahu marna ulaahigu waxaa lagu siyaadinaya uluaankiisa uluaankiis waa imisa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 a lagu bilaaba ixbandaa ixwansala islanqa iclankasa ihbayaka id idlamasa icowjaja ikwa alla ijfaadda islahamma toranka shaadkaa aan qoranno exbanda'a aan horta marka koowaad qorayna exwansala aan ku darayna islanqaa aan ku darayna islanqaa oo alifteeda ya loo qoro iclankasa aan ku darayna ihbayaqa aan ku daraynaa idlamasa aan ku daraynaa icthow jaja aan ku daraynaa ikwa alla aan ku daraynaa ijfaadda aan ku daraynaa islahama aan u dabamaraynayna tobankiima noo qoranyihin ya haddaysan qornayna aan ku soo celiye fiirsohe waxaan leenahay ixbanda'a ixwansala islanqa iclankasa ihbayakha idlamasa icthowjaja ikwa ijfaadda hamsaa lagu bilaaba jiima la qoraa fa caadiyo dheer da shadanaa loo dabamarina islahama a u dambayda islahama waa hamso siin laam ha miim shidan hayma qoran war ma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 dhegaysta marka sida laysku ilxaaqina dhegayso sidaa laysu ilxaaqina horta mulxaqu calayhgan uu hormaray isagaa u fudud mulxaqu calayhgu waa afar afarta marka midaan masiid ahayn mujaradkii rubaaci oo faclala ahaa koow iyo saddexdii wasni oo masiidka rubaaci ahaa masiidka rubaaci saddexaa soo maaha iyadoo xaraf lagu siyaadiye tafaclala ayadoo laba xaraf lagu siyaadiyo ifcanlala iyo ifcalala saddexdii marka masiidka rubaaci iyo wasnigiisi mujaradka afartaasaa mulxaqu calayh waxa wax la haleeshiya waa afartaas kaliya horta ogow wax alla waxa mulxaqaana wuxuu yahay oo kali ah waa shaadka marka intaanaan haleeshiin horta shaadka iyo qiyaaska inaan kala saarno soo maa shaadka iyo qiyaaska xoogaa tir ahaan sida kale u kala saarna tiradiia noo dhimanay haddaan nidhi hulaaثi uludkiis lagu siyaadiyey fasaara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 kuugu qorneed awalan kuu kala diyaaray si aysan kuu dhibin toddobada ugu horrayda wey ah, tobanka toddobada ugu horrayda qaabkii aan kuugu qoray iska qor maaha ah, ee waddaa lagu waday soo ma jeedid marka waxaad tidhahdaa ixbantaa ixwansala islanqaa iclankasa ihbayaqa idlamasa isawjaja todobadaasaa la haleeshiina todobadaas yaa la haleeshiina ifcan lala ku laabo wax yar todobadu ma iskuu kaa xigtaa u fiirso ixbandaa ixwansala islanqaa iclankasa ihbayaqa idlamasa isawjaja todobadaas yaa la haleeshiina ifcan lala wax yar ku laaba isla ayada ku laaba afar waxaa loo haleeshiina xaqiiqo dheh saddexna majaas afar maxaa loo haleeshiine afar waxaa loo haleeshiina xaqiiqo saddexna majaas afarta xaqiiqada loo heshiina saan kuugu qoray hadday kugu qoranta iskaa kaartana mime waa ixbandaa ixwansala islanqaa iclankasa waa afartaas ah, saddexda majaaskaana ihbayaqa idlamasa icthawjaja iska majaas waxaa loola jeeda aada uma shabahdee meel kale loo waayo markaasa lagu kor tuuro haye maxaa noo haraan noon meel saarin tobankii saddex ka mida oo ah waxa waye ikwa alla ijfaada islahama waxaa la haleeshiinaa rubaaci niskiisu uu siiyey wasrigii kale uu lahaa oo ah ifcalalla aa la haleeshiina xaqiiqana hadhihi majaasna hadhihi waxba hadhihi maxaa il hadaad xaqiiqa tira aw majaasyaa lagu leey haddana waa waxaa tiraa waa la haleeshiina iska ha isku dhihin xaqiiqo hana dhihin majaas waa la haleeshiina iska haya ifcalalla meeqaa la haleeshiina yaxya meeqaa la haleeshiina saddexda ii sheeg maasha allah waa u kala qoranta dadsan waxba u kala diyaarsay ikwa alla ijfa'ada islahama haya halkaasna waxaan uga gudubnay cadadulmasiid wa aqsaamu soo maa haye intaas mal intaasaan ka dhigayna balgalabta waa yaryaraynaynaa bilow yarha noo noqde waa albaabka laga galaayo welise aqsaamtoona ma toddobaada markay dhammaata kadib u bilaabana laqabadu haye asalaamu calaykum allah subxana wa tacala